alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alay wasalam waxaynu ku jiraa xajka iyo adiladii ka warramaysay gaar ahaan sifada xajka xidhashadiisa waxaynu soo aragnay rasuulka alayh isalatu salaam xajat alwadaac markii ay raaceen saxaabadu siday caisha ka warrantay inay saddexdii nooc ee xajkaba xidheen rasuulkuna xaj buu xidhay ayay tihi caaisha laakiin waxay markaa culimo badani ku tegeen inuu rasuulku qiraan xidhay oo xadiis insha allah sawaa'id cumdahana way nagu soo mari doonaaye low istaqbaltu min amrii ma stadbartu ma suqtu lhadi ayaa uu rasuulku alay slatu slam ka warray markaa saxaabadii marka hore qiraanka ahaa ee laakiin aan hadyi wadan hadduu qofku intuu qiraan soo xidho hadyigiina soo kaxeeyo ma bedeli karo sidii saasuu ku dhamaysanaya laakiin wuu bedeli karaa isagoo qiraan soo xidhay marka uu cumradii la yimaado ayuu tamatuc ka dhigi karaa wa ama man ahalla bixajin aw jamaca alxaja walcumrata falam yaxilu xataa yakuna yowma naxr halkaasaa unba hadhow qofkii uu isbedelaya markaa rasuulkuna alay slat slaam sababtu uu isku bedeli waaye tamatucii u qaadan waaye waxay ahayd inuu inuu soo xidhay allahu mustacaan inuu hadyii soo kaxiyey markaa tafsiilkeeda insha allah wayn arki doona baabulixraami wamaa yatacalaqu bihi wuxuu baabaya alixraam xidhashadii xajka iyo wamaa yatacalaqu bihi wixii la xidha wa can ibni cumar radi allahu canhuma qala wuxu uhi ma hala rasuulu rasuulku ma xidhanin kama xidhanin ilaa min cindi اlmasjidi masaajidka agtiisa mooya mutafaq caleyh almasjid waa masaajidkii markaa eh, eh, masaajidka nebiga alay الslat slaam xidhashada marka laga warramayo de waataynu soo aragnay meelay leeyihin marka rasuulka alay slat slaam dulxulayfa ayuu rasuulka aleyh salaatu salaam ayaa uu ka xidhanayaa oo reer madiine halkaasaa loo waqtiyay sayn ognahay marka ma aha le rasuul lahi sala sl ilaa min cindi lmasjidi waa masjidkii dalxulayfa ayaa loo jeeda halkan masjidulxaramkii ma masaajidka agtiisu ka xidhay markaa waxaynu arki doonaa isagoo haddana rasuulka ala sala sl bayda uu ka xidhay waa markaa isma isma diidayaana waynu arki waase isla dalxuleyfadii un dalxuleyfa masaaji baa ku yaalla markii dambe laga dhisay markaa hore kuma olin markaa dabeetana masaajidka agtiisuu ku xidhay muhiimaddu waxa weeyaan in intaa dalxuleyfo ladhaa un laga xidho ma ahala rasuulu llahi sal l sl ila min cindi lmasjid mutafaq caleyh an khalaad بن saaib can abihi radi allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu alay slm qal wuxu uhi ataanii jibriilu jibriil baa ii yimid oo fa amaranii wuxuu amray an amura inaan amro asxaabii saxaabadeeda inaan amro an yarfacu inay kor u qaadaan aswaatahum codkooda bilhlaali ay bisawti codka talbiyada inay kor u qaadaan ihlaal waa rafcu sawt talbiyada ay la yimaadaan marka qofkii markuu xidhaba labeyksa ayuu bilaabayaa ilaa iyo dawaafka uu sameynayo talbiyadaasu wadaya intaa u dariiqa kusoo jiro oo dhan waa waliba inuu markaa codka kor u qaado oo labeyk allahuma labeyk u iyo marka uu xidhanaayo laftigeeda inuu niyeeyo ixraamkan oo qalbiga uu ka niyeeyaa waa dee eh, shardi iyo rukni laakiin inuu ku dhawaaqo nooca uu yahay iyadu waa sunna talbiyadaa marka aada loo fara badnay ana rasuul lahi sal l rsulka qaal wuxu hi ataanii jibriilu jibriil baa yimi oo fa amrani wuxuu amray an amra asxaabi asxaabteed in amro an yarfacu kor inuu qaadaan aswaatahum bilhilaali ay bitalbiyati talbiyada dumarku iyagu culimo badan baa le kor u qaadi maayaan maya dumarkiina way ku jiraan asxaabtaasi oo dumarkiina way soo gudagelayaan oo falmar-atu yusanu laha khafdu sawtiha bitalbiya saasay culimad markaa in badan oo kamid ku tegeen ibnu xasam oo isagu daahiriya culimada dee daliilka ku dhegta ah wuxuu yihi gabadhuna waxaa ku waajibay inay codkeeda kor u qaato wa can zayd bn haabit radi allahu canhu ana nabiya sal ly sl nabigu tajarada liihlaalihi waqtasal ana rasuula llahi sala allahu alayh ay tasharuda min almalaabisi buu iskaga bixiyey liihlaalihi xidhashadiisii waqtasala waanuu maydhay atajarud ay min ahiyaab wa min almalaabis maadaama dhar gaara la xidhanaayo oo la iska ilaalinayo dharkii dawaarka lahaa iyo wax lamid ah rasuulku alay sla slam markaa uu xidhanayey ayuu dharkii xidhay markaa muxuu qofkii iska ilaalinayaa xadiiskan dambe aynoo sheegi doonaa waxa uu iska ilaalinaya eh, laakiin isla xilligaa uu xidhanayay ayuu rasuulka alay sala slam dharkaas ka bedelay lakin haddaana matalan qofkii u suurto gelaynin oo matalan imika diyaaraddoo kale uu ka boqdo inay deg u dhaafto dharka wuxuu iskaga s iska sii xidhan karaay markuu hargeysa ka tegaya tusaale ahaan ayuu sii xidhan karaa dharkiisa laakiin xidhashada uu xidhanaayo de xidhanayo nusugii uu doonayey taasi waxay ku xidhan tahay in loo sheego halka ay marayso marka oo dabeetna da qoladka waa loo sheegaya halkaasuu markaa ka xidhanaya laakiin maadaama markaa uu xidhanayo loo baahanya dharkiisa iyo wixii inuu dee xidho oo uu maydho oo uu sii maran karaa dharkana xaggana kusii xidhan karaa dee inay u suurtagelen iqtisaalkaasina inuu sunno yahayna waa laga qaadanaya oo culimadu saasay u badan yihin waa mustaxab ee laysa biwaajib aqsaasha ama maydhashooyinka sunnaha ah ayay ka mid tahay cinda alixraam markuu qofku ixraamkaa sameynaya culimada qaarkood ba xataa waxay idhahdeen qofku markastuu doonaya magaalada maka inuu galo inuu maydhaaba sunaa laakiin dee ixraam markuu u gelayo nusug u gelayo inbuu ayuuay sunata wa can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuul lahi sala la rasulka ala suila waa la weydiiyey yalbasu muxuu xidhanaya almuxrim qofkii muxrimka ahaa muxuu xidhanayaa xaj xidhay amba cumro xidhay min athiyaabi dhar xaggood muxuu ka xidhanaya faqaala rasuulku wuxu uhi alayh salatu salaam laa talbasuu ha xidhanina alqumusa qamiisa ha xidhanina wala alcamaaima cimaamadana ha xidhanina wala saraawiilaat surwaalana ha xidhanina wala albaraanisa koodh koofiyadle amara ama mara koofiyadii ku tolan tahayna ha xidhanina wala alkhifaafa khufna ha xidhanina ilaa axadun qof mooyaane laa yajidu aan helin ana calayni laba kabood aan helin falyalbas ha xidha alkhufeyni markaa ah. labada kuf ha xidho laakiin walyaqdachumaa ha gooyo asfala inta ka hooseysa min alkacbayn labada kuraamood ha gooyo kufkii walaa talbasuu ha xidhanina shay-an shay ha xidhanina min athiyaabi dharka ka mid a ah. oo masahu uu taabtay azacfaraanu geedka zacfaraanka la idhahdaa walalwarsu iyo geedka kale warska la hahdo mutafaq caleyh walafdi lmuslimiin rasuulka aleyh salatu salaam waxaa la weydiiyey maada yalbasu almuxrim min asiyaab muxuu xidhanayaa su-aashaasi markaa waa su-aal ballaarhan oo dee taasuu xidhanaya taasuu xidhanaya taasuu xidhanaya mal iyu ayaa ayuu odhan karaa rasuulka alay slat slam laakiin su-aashii cagsigeedu waa usluubu xakiimin ayay qolada balaaqada yidhaahdaan marka waa jawaabtii su-aashan cagsigeeda in laga dhigo iminka maxaa la weydiiyey marka hore muxuu xidhanayaa soo maha isna muxuu ku jawaabay waxaanu xidhanin maxaa la weydiiyey muxuu xidhanayaa isna muxuu ku jawaabay waxaanu xidhanin sababta wax kale ma aha waxaa la xidhanaya way iska fara badan yihin madab midabkay doonta iska yeelan kartaa laakiin waxa aan la xidhanayn baa la koobi karaya ay oo tirsan marka waxay ka dhigan tahay inay inay ahayd su in sidaa loo dhigay inay sidaa ka wanaagsaneedo kale yasaluunaka can ilahilati qul hiya mawaaqitu linnaas markaa su-aashii yasaluunaka can ilahila waxay weydiiyeen rasuulka alayh salatu slam saxaabadu dayibku muxuu marna la yaraadaa marna la weynaada markaa su mid ka duwan baa looga jawaabay qul hiya mawaaqiitun linnaas walxaj weynidaa iyo yaraantaasi xagga ilaahay way ku xidhan tahaye laakiin xikmadda maxaa loogu talagala ee ku jirtaba ayaa ka wanaagsan la dhaho dee dabeetana markaa saas weeyaanoo xajkaa lagu tirsanaya bilaha lagu tirsanayaayo xikmadaha kale ku jira marka maada yalbasu min almuxrim waxay culimadu kusoo koobeen iminka horta almakiid xidhan maayo wax dawaarsan wax dawaarsan waxaa looga jeedaa wax dee marada lagu fasilayoo qamiisku waa mara saa dee inta la dawaariyay marada jirhka lagu so fasilay surwaalkii macawistii markaa eh, nigiskii wax lamid a ah, garankii dharkaasoo dhan qofkii ma xidhanayo wuxuu xidhanayaa izaar wa ridaa laba go- buu xidhanaya gunti iyo iyo go- sare oo iyagu mid walibana sidiisa u furan yahay labadaasuu xidhanaya marka waxyaalihii waktigaadii la xidhan jiray tusaale ahaan ayuu rasulka alay sla sl sheegay oo alqumus jamcu qamiisin weyan waa marada haddee macruufka ah iyo mar kastoo shabahada oo saa dee la cimaamadihii iyo maa yulafu cala aras iyaduna dee madaxii inuu qofka qariya waa waa xaaraan bay ka tahay mixirki waana ragga one dumarka maha qadiyadan saraawiilaatna jamcu saraawiil wahuwa almizr du akmaam waa markaaysan kaa labada lugood lehee macruufka imika surwaalka macruufka laakiin dee surwaalka rasulkana ala slat sla xadis baa ba laga so wariye shekh ilmaan oo kale surwaalna xidha baa ku jirtay laakiin surwaalka sheekh albani ga waa surwaal aada u ballaaran bu ahaa oo dee candhadiisa iyo saasuu ballaaran yahay oo la xidhan jiray imikada laftigeeda wuxuu dadka qaar baa weli shaam kusii xidha marka waa de waa nin macawistii intuu xidhay xidhay un halkaa macawistii mid mid kastaba dhinac u dawaariyo hal aada u ballaaran ee kan la xidhay wuxuu ka leey bandaloon baa faranjiga waa waxaway gumaysigii gaalada oo markii waddamada islaamka uu gumaystay inbuu kaga tegay baa surwaalkan imika la xidhe maca isagu sheekh albaani wuu diidaa wuxuu le waa tashabuh ku jira waa isku eekeysiin surwaalka keenan weliba yar faahfaahsan maha da waa kan jirka ku dhegana badan dee macruufka la xidho dad badan xidhan sheekh mucuthaymiin wuxuu leeyahay waa runoo dhulka gaaladu ka soo galee laakiin wuu intishaarayo dee imika wax gaalada ku khaasaba maaha markaa shaygu mar hadduu marka hore gaaladaba ku gaar ahaa laakiin markuu muslimiinta soo galay uu dee shay la wada yaqaano uu noqday tashabuh noqon maayo marka haddaad surwaal xidhato surwaalka jirhkaaga ka fogeywna waa isku dhejin oo haddii aad xidhatoba ya odhan mayno waa xaaraan haddi surwaalkaasi iska ilaali lakin surwaalka waa inu ballaariyo lakin surwaalka haddee jirhka ku dhigan kaa jirka ku dhegan maca qamiis xata hadduu ya ku dhegan de waa lamido maanta gabadhi xijaab adag soo xidhato oo laakiin jirkeedii aada ugu dhegan oo xubnaheedii muujinaya may xijaabinta mise ma xijaabin de waayo maxaa lagu haysta maxaa weeye dumarkima loo qabsanayaaye raggiina intii surwaal yaro ku dhegan ay soo xidhaan isku haystaan inay asturayiin waliba dad badanoo dee tukanaya walalbaranisa burnus athawb ashaamil rasi walbadan waa koofiyadiina wuu leeyahay shirkii kale waa lagu xidhanaya waa ka markaa waa koodharkan koofiyada loo kale kusoo celi bal baraars mufradkeeda sheeg ninkaa halkaas u fadhiya a ya mufradkiisa carabi ha sheeg baranis way intaa waad iga maqnay ila soco haye haye haye haye burnes waay markaa warkaa koofiyadda le koor oo keliya maaha de waa wixii maradaa jirka ku wada xenan marka qamiis baa jira koofiyad leh oo qodad maqaaribad oo kale marowkaanka oo kale way xidhan yihin iska khamiiska caadigan xidhan kale dhaqan u yahay waa isaa macruuf wala lkhifaaf jamcu khufin khufkina waa kabihii saanta ahaa la xidhan jiray berigaas oo kabaha waaweynna way ka yar duwan yihiin oo waxaa laga yaaba kabaha marka qaarkood in laga laga dul xidho laga kabuhu ay sareeyaan marna sidoodaba loo xidho oo dee dhulka saxaraylka marka la maraya ufku inta badan markaa wuxuu ahaa sharabaado dhaadheer oo kale oo saana marka dabeedna markaa waxaa la diidaya qofki inay kuraamuhu qarsoomaan kabaa u xidhanaya waa inay kuraamihiisu muuqdaan buud ma ha noqdaan haddii doonaan hadday buud yihiin laakiin kuraamaha intaasoo quraanta ku beegan oo dham ay go-an tahay oo intaa ciribtuun ay dee qarsoon tahay wuu xidhan karaya say yidhahdo culimadu marka almihim sandalbaa dee la yska xidhanaya sandalka hadduu qofkii haddaba dee berigaa duruufta iska adkay ama marka waxbaa ku iman karaa oo dee shareecadu dadka o dham soo degtay qofki kuf mooye wax kala ma haysto waa inuu kufkaa gooyiyo oo muujiyo kacmeynkii uu muujiyo waay kamiiskii wax la diiday isagoo dawaarsano saasa inuu xidho laakiin hadduu kamiiskii gunti ka dhigto ya amba shaarkii uu ka dhigto amba macawistii sidaa uu xidho dusha sare u ka xidho way u banaanta ya kamiiskii haddaanu kamiisahaan u ee muxuu sameynaya kamiiskii oo iska xidhaa ayuu saa soo laabo dusha ka sare kasoo xidha way u banaantay qofka waa inaanu jirka ku fasirin manadaasu markaa maro dawaarsan oo jirka ku dawaarsan ayaa la diidayaa khulaasat lqal waa saas ibn cumar radi allahu canhuma ana rasuula lahi sala rasulka la suuli waxa la weydiiyey yalbasu muxuu xidhanaya almuxrimu qofka xaj xidhay amba cumro xidhay ee min dhar xaggii muxuu ka xidhanaya faqala wuxu uhi laa talbasu ha xidhanina alqumusa wala alcamaa'ima wala asaraawiilaati walalbaraanisa kawarkaan koofiyadala xidhanina ama waradaasi walalkhifaaf qofaana xidhanina ilaa axad qof mooyaane laa yajidan helin caleyn ana caley labada kabood falyalbasa xidha alkhufayn labada kufa xidho walyaqdachumaa hagooya asfala min alkacbayn halka labada kuraamood ka hooseysa walaa talbisuha xidhina shayan shay min athiyaab masahu taabtay azacfraan walalwars zacfraankuna waa geed midab leh warsiguna udgoon buu leeyahy huwa nabtun ayib raaixati lownhu axmar waraska waxay dhahda waa nabtun ayib raaixa udgoonkiisu uu aad wanaagsan yahay oo midabkiisuna casan yahay zacfraanna de waa midabka casa waxa lagu bedelayo markaa maradan midabkaa la marinayo markaa inay maradii caddaataa waa sida wanaagsan laakiin haddii midabba ay leedahay hadday casaan tahay markeeda hore aan dee zacfraan lagu samayn warshaduba ay kusoo samaysay casaanka lakiin zacfaraankani muxuu ahaa wax ka maydhmaya iyo shay ka marhmay markaa udgoonkiina waa la diidaya halka in qofkii cadar uu marada mariyo wixii ka dambeeya markaa u xidhanaya laakiin jirhka wuu marin karaa cadarka oo rasuulka alay slat slaam jirhkiisii markaa uu mariyey an caaisha radi allahu canha qaalat waxay tii kuntu waxaan ahaa abaad kan xadiiska marka kuntu waxaan ahaa uayibu mid u udgoonaysa rasuul allahi sala la ala sl rasuulka alle jirhkii ayaan u udgoonayn jiray liixraamihi marka uu xidhanaayo qabla an yuxrima intaanu xidhan walixillihi markuu xalaaloobo qabla an yaduufa bilbeyti intaanu beytka dawaafin diibka iyo udgoonka rasuulka alay slat slam wuu jeclaa lakiin waxyaalaha muxrimka xaaraamta kaa ah waxaa ka mid ah udgoonka inuu ismariyo hadaba laakiin markuu rasuulku alay salatu salaam uu ku idhaahdaa doonayo inuu ixraamto ka hor ayaan usii udgooneyn jira ma jir waxaa halkaa laga qaadanaya waxaa la diiday ibtidaa aiib cinda alixraam in la bilaabo laakiin istidaamatuhu lama diidin bay istidaama inuu sii ahaado inuu sii la sii socdo qofka ibtidaa la diiday macnaheedu maxay inuu markaa cadarka isku shubo u dee ixraamanaya la diiday laakiin kii horuu isa soo mariyey inuu udgoonkiisi kasii uro ila way dhacaysaa inuu kasii ure lama diidin taas waxaa laga qaadanaya markaas sida culimadu daa yidhaahdeen raximahum ullah kolleyba qofku markuu cibaadaysanayo ee masaajidka uu tegayo ama goob kale cibaadaha inuu udgoonka iyo isnadiifinta iyo maadaama dhex tegayo ilaahay hor istaagayo inuu sii cadaydo sii udgooneeyo inay arrinta wanaagsan ay tahay marka xadiis kale ayaa caddaynaya inay rasuulka ala sla sl markaa jirhkiisa marayso cadarka waxaa ka mid mid madaxa la marinayo waxay tihi kaanii anduru ilaa wabiisi iibi min mafaariqi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wahuwa muxrimun wlwabiis albariiq wlamacaan waxaad moodaabay tihi inaan eegayo iminka oo ii muuqdo wirwirkii cadarka rasuulka alayh slat slam mafaariqdiisa mafaariqda waxay halkaa madaxa timuhu ku kala qaybsamaan markaa inta cadarkaa muuqda dhalaalkana sameynaya rasuulka alay slat slam uu marsaday ayaan arkayay bay tihi isagoo muxrimaadana ayaan ka arkayay halkaas waa halka laga qaatay inuu iska sii dee kii hore isa soo mariyey markaa hadduu dharkaba gaadho ka waran alxadiisu daliilu cala istixbaabi iibi cinda alixraami liyabqa aharuhu asnaa ixraamihi wa hada caamun lidakari walunha ila ana iiba almar'ati ma dahara lownuhu wa khafiya riixu gabadha lafteeda cadarka way ismarin kartaa laakiin cadarka dumarka way ka duwayen cadarka dumarku wuxuu noqonayaa buu ihi ilaa ana iib almarati maa dahara lownuhu waa wax midamuunle isagu oo khafiya riixu urtiisuna ay qarsoon tahay iyada de markaa wax lamid u sameynaya laakiin aan ur lahayn oo dee xadiiskii kalaa diidaya urta inay urta laga waryaasha marka haddii maradiiba uu soo gaadho ka soo qaad jirhkii buu mariyey timihii buu mariyey taasina inaan idban lahayn baa laga qaata bidha oo jidhkabaa kusoo dareera kuntu waxaan ahaa ayib rasuul lahi sala allahu alay slam mid udgoonaysa marka hadda iyadu jidhkan u marin jirtay amba ina u dhiibi jirtay inta way noqon karta rasuul lahi sala allahu alay markuu xidho qabla an yuxrim lakin liiraami ay cinda ixraamihi qabla an yuxrima intaanu xidhanin maxaa la diidaya markuu xidho kadib inu marso walixilihi markuu xalaaloobo qabla an yatuufa bilbeyt intaan guriga dawaafin waa taxalul l waa inu arki doonaa taxalulka laba nooca ah. taxallulka qofkii dumarku mooye wixii kaleo dhan bay xalaal u noqonayaan taxallul awal baa ama lajusi oo markuu maalinta tobnaad qofku sameeyo ramiga iyo dabxiga iyo xalqiga amba laba ka mida ah uu sameeyo laakin uu harsay dawaafkii rukniga aha la haha dawaafu alifada qabl an yaduufa bilbeyt maxay uga jeedaa imika halkan dawaaf alifaada weyn waa dawaafkii rukniga ahaa dawaafil ifaaduhu wuxuu keensanayaa inuu xalaaloobo si dhamaystiran xata nisa waanayn arki doona sifada xajka haddaba iyadoo weli dumarkii aanay xalaal u noqonin rasuulka caleyh isalaatu wasalaam oo dawaafil ifaadihii aanu la imanin laakiin wax allo wixii kaloo dhan bay xalaal u noqonayaan cadarkiibaa xalaal u noqonaya dharkiibaa xalaal u noqonaya madaxiibuu qarin karaya waxaaso dhan baa markaa u banaan wixii markaa ixraamka kaga xaaraan noqday oo dhan ayaa xalaal noqonaya ila nisa markaana uu marsan jiray taasi waxay kutusaysaa taxaalul awalka in cadarka la marsanayo oo wixii ka xaaraan taha qofki ay u banaananay wacan bin cafan radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اlah ala sl rsulku qaala wuxu uhi laa yankixu almuxrim laa yankixu almuxrimu guursan maayo muxrimku walaa yunkaxu lana guursan maayo walaa yakhطubu h geed fadhiisan maayo rawaahu muslimu laa yunkaxu iyo laa yunkixuna waa loo akriyey haddii laa yunkixu nusakda waa laga yaaba qaarkiida idin qorayso muxuu idin qoraya idinka ma laa yunkaxu mise laa yunkixu ya haddaba waxaa sheegaya ka dambe laa yankixu walaa yunkaxu mise walaa yunkixu walaa yunkixu guurina maayo sidaasay culimada qaarkood u xarakeeyeen oo hadday gabar tahay la guursan maayo weyaan hadduu weli yahayna guurin maayo walaa yunkixu marka hore laa yankixu waa ficilkii hulaahiga ahaabu ka yimi oo nakaxa oo u guursadeen ankaxana wuu guuriyey weyn markaa walaa yunkixu waa kii ficilku markuu rubaacigayo dee xagga hore la godi jiray markaa muxuu noqonayaa laa yunkixu guurina maayo oo weli ka noqon maayo isagiina guursan maayo la yunkaxu marka loo akriyana la guursan maayo gabadhi oo kale tusaala isla markaana guur bay iska dhaafin guurkii la xidhee xataa geed fadhiisigii iyo gabadha iyo hawshaasi la geli maayo waxyaalaha ixraamka ka xaaraam yeelayo ayay ka mid tahay waxaana xikmadda ku jirta ay tahay markan qofka cadarka loo diidayo madaxii inuu qariyo loo diidayo dharkii quruxda badnaa loo diidayo guurkii loo diidayo maadaama xajku uu yahay cibaado dee tacab iyo daal u baahanoo qofkii loo baahanya inuu tawaaduc badan sameeyo tarafka iyo barwaaqaysiga qofka loo diidayayo waa inuu khayrkaa iyo culayskaa dareemo u daalo qofka ana rasuula lahi sala la ala slm qaale wuxuu yihi laa yankixu guursan maayo almuxrim walaa yunkixu guurina maayo walaa yakhdubu geedna fadhiisan maayo sida markaa ugu saxadsani waa in la idhao walaa yunkixu walaa yunkixu haddii loo akriyana dhib ma laha isla culimadu وعن أbي qتاadة الأنصاrي radي الlه عanه في qisaة saydihi alximaar alwaxshiy qisadii ku saabsanayd ugaadhsigii uu soo ugaadhay ugaadhii uu soo ugaadhay saxaabigaasi dameer dibadeedka ama dameer farowga wa huwa غayru mxrimin isagoon muxrim ahayn aan xaj xidhan qaala wuxu uhi faqala rasuulu الlahi salى الlaه alay sl rsulku uhi liasxaabi asxaabtiisi wuxuu ku yihi wa kaanuu waxayn muxrimiina qaar muxrimiinah ay dakaluu fi xraam hal minkum miyuu idin ka mid yahay axadun qof amarahu amray aw ashaara amarahu amray bimacnaa bian yasiid inuu soo ugaadho mid amray miyuu idin ku jira aw ashaara ilayhi bishayin amba wuxuun ugu tilmaamay qaaluu waxa yidhi lame qaala wuxu uhi ma baqi wixii hadhay min laxbi hilkiisa ka mid ah wacan isacab bn jasama alleysi radi allahu ahda uu soo hadiyey lirasuuli ilahi sala lah ala sl rasuulka alleh ximaaran waxshiyan dameer dabadeed hilibkiibuu u keenay wa huwa bilabwaa isagoo meesha abwaa lahaa jooga aw biwadaano ama isagoo wadaano jooga ma kala foge faradahu calayhi wuu ku celiyey oo kama aqbalin rasuulku hadiyada hilibka ah ee uu keenay wa qaala waxaanuu yihi markuu arkay wejigiisa iyo sida aanu dee uga raalli noqonin inaa anagu lam naruddahu calayka kuugumaanaan celinin ilaa anaa xurumun ay anaa muxrimuuna baanu qaar xaj xidhay un baanu nahaye sababtaasumaanu kuugu celin ama cumraanu xidhanay ee wax kale ma jiraan marka labadan xadiisna waxay tilmaamayaan waxaa kamida mida maxduuraat lixraam waxa lahdo maxduuraat lixraam waxaa ka mid ah ah, oo kuwa aynu soo sheegnay in ay kamid ahaayeen guurku uu kamid yahay waxaa kaloo kamid ah istiyaad ugaarhsiga sida ilahayba qur-aanka ku sheegay wa idaa xalaltum fastaaduu markaa maxaa laga qaata markii hore inaanay u banaanayn ugaarhsigaas mar hadduu qofku xidhoba ugaarhsan maayo ugaadhi xaaraamay ka noqonaysa waxurima calaykum sayid lberi maa dumtum xuruman intaasoo dhan xaaraan bay idinka tahay intaad muxrimiin tihiin waaya haddaba cid kaleba ay soo ugaadhay labadan xadiis waxaad moodaa inay iska soo horjeedaan sidaa marka loo eego xadiiskan hore muxuu tilmaamaya inuu soo ugaadhay abi qataadata ansari dabeete rasuulku waa aqbalay alayh slat slam xadiiskii kalena ninkii uu soo ugaadhay rasuulka alayh salaatu wasalaam wuu ku celiyey oo u i muxrimin bana marka waa laiswaafajina waa leeyahay haddii horta qof uu ugaarhsan maayo waxaa ugaarhsay markaa culi maayo ugaarhsanna maayo wixii liajlihi loo soo ugaarhayna maa sida liajlihina cuni maayo oo ninkan saxaabiga ahee dambe rasuulka awgiibu ugaa dhan usoo dilay oo ugu keenay isagu muxrim bayuu noqonina dabeetana rasuulka awgii mar hadii lasoo ugaadhay saasuu rasuulku ugu celiyay caleyh isalaatu wasalaam haddiise qofku marka hore isagu iska ugaadhsaday oo intuu soo ugaadhsaday uu qof muxrima uu siiyo taasi way banaan tahay oo xadiiska waxaa tilmaamaya qataadata ansari xadiiskan abi qataadata ansari u dheeraayo wuxuu yihi rasuulku aleyh isalatu salaam wuxuuna amray inaanu xagga xeeliga badda marno ugu kala qaybiyey saxaabadii dabeedna aniga iyo gruubka kale ka maray dhammaantood way xidheen bu anigu mar xidhan waxaan arkay bu ihi farow meel socdaan arkay bu ihi dabeedna waxaa xataa jeedalkiiba iga dhacay oo waa soo dhiibo way ii dhiibi waayen bui mid baan ku dhacay dabeetna facaqartu minha ataanan bui mid dhadig baan boqon gooyey oo aan dilay dabadeedna way la cuneen kadibna haddana waxay idhahdeen rasuulka markii inta inta dambe inta qaadeen war dee wallahi maxrumin baynu hano mal arrintaasi oo rasuulku waa kan markaa weydiiyey istifsaalka weydiiye ku yihi hal minkum axadun amarahu aw ashaara ilayhi bi shay mid amro yihi war ugaadha inoo soo dil miyuu jira amba u ishaaroo yihi halkaa ugaadh baa maraysa hadduu citaa idha halkaa ugaadh baa maraysa markaa cuni maayo ila meeshii ku yar intaasiba haddaanay jirin asbaabi aanay jirin ugaadha wixii lagaaga keena waad iska cunaysa haddiise adiga dartaa loo soo ugaadho culimaysid sida saxaabigan kaleba uu sameeyey in sha allahu tacaala waynu halkaa faahfaahin noogu dhiban aynu ku celi doonaa wabilahi towfiq asalamu